بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله تعالى في الإسراء والمعراج waxadaanii moxamed ibn muhanna waxaan ku jiray alisraa walmicraaj iyo aayaadkii iyo qisaskii ku saabsanaa iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii la tusay ayaan dhexda kaga jiray qaala waxadaanii moxamed ibn اlmuhanna alcanazi abu muusa aلzaman qala xadaثna ibn abi cadiy mxamed ibn ibrahim can dawuudi can abi اlcaaliyaةi الrayaaxi can ibni cabaas cabdullaahi bn cabaas bn cabdilmuطalib radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas sirnaa waan soconnay maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka maciisa safar baan ahayn bayna makata maka iyo walmadiinati madiina oo nabiga intuu hijrooday maka uu ka haajiray madiina u haajiray afar jeer buu madiine intuu ka soo safray maka xaggeeda soo aaday cumro iyo xaj sanadkii lixaad buu bilaabay waa u suuroobi weyday inuu maka galo oo gaaladii baa haysatay oo u diiday sanadkii toddobaad cumratu alqadaa heshiiskii ay galeen ayaa wuxuu dhigayay in sanadka dambe uu yimaado oo soo cumraysto bishuruud asagoo shuruuddaasi shuruuddaa oofinaya waa kii soo cumraystay sanadka toddobaad iyo sanadkii sideedaad oo markuu nabigu maka furtay ghasway marka marka hore ahayde isla sanadkaasi khaswadaasi maka lagu furtay kadib intuunan madiinaba u laabanin markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xunayn iyo qawqaas iyo daaif iyo ka soo gadoomay jicraanu ka soo cumraystay iyaduna sanadkii sideedaad safarta afaraadna waxay ahayd xajat ulwadaac oo cumriyo xaj uu isku daray nabiga sala allahu aleyh waalih wasalam sirnaa maca rasuuli illaah nabiga maciise calayhi salaam baan soconnay bayna makata makaya waalmadiinati madiine dhexdooda fa mararnaa waxaan marray biwaadin tog baan marray iyo waadi faqaala nabigu wuxuu yidhi ayu waadin haada waadigan iyo taddan waa kuma su-aalaha qaar nabiga saxaabadu weydiin isagoo og si ay u baraarugaan oo ay u diyaar garoobaan maxaa ka dambayn doonaa su-aashan faqaaluu waxay dhaheen ayu yowmin haada ayu shahrin haada ayu beledin haada oo kale wey bishii iyo magaaladii iyo maalintii ay yaqaaneen buu nabigu calayh salaam weydiinaya xadad baa ka dambeeya iyo axkaam iyo arrimo muhiim ah tanna marka nabiga togan uu soo hadal qaaday fa qaaluu waxay dhaheen waadi اlasraq waa togii asraq nabi allow fa qaala nabigu wuxuu yidhi kaannii anduru inaan arkaad i moodaa ilaa muusa nabi muuse calayhi salaatu wasalaam oo meeshan maraya oo xaj u socda oo saaran hashiisii oo labayk allaahuma labayka leh inaan arkaadi i moodaa nabiga calayhi salaatu wasalaam buuri ru'ya lagu tusay waxyi baa loogu sheegay markaa sida loogu caddeeyey ee loo tusay kaannahu inuu arkaayo markaa uu sheekeynayo oo kale wey fadakara min lownihi wuxuu ka sheekeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam muuse calayhi salaam midabkii uu lahaa midabkiisii inuu aadam ahaa wa shacarihi iyo timihiisii shay-an wax buu sheegay lam yaxfidhu daawuud uuna xifdinin <coughs> ayib waan soo marray laakiin waadican isbicayhi labadiisa farood asagoo dejiyey fii udunayhi labada dhagood nabi muuse calayhi salaatu wasalaam waa dhawaaqayaa talbiyadii buu ku dhawaaqayaa labada dhagood buu marka faraha labada farood buu dhagahasaa u geliyey sida qofka markuu aadaamayo oo kale uu dhagaha farta u geliyo oo laba macnaa ximbaarsan tahayoo in dhagaha markuu farta qofka geliyo dhagihii neefti ka dhexaysay ay cubanto codkii waa israacaya xooggaas marka codka israacayo iyo markuu mu'adinka aadaamayo dhagaha uu farta gelinayo waxaa iyadana ku jirtay dhaheen liyaraa alacmaa cafwan liyara alasam qofka dhagoolka ah suu u arko aadaan inuu meesha ka dhacayo ilan dhagoolihii waxba ma maqlaaye laakiin ishaaradaasuu gara markuu saa yihahda mu'adinku waa aadaamaya tanna marka waxaa weeyaan dhawaaqa uu dhawaaqayo dhagihii buu farihii gashaday lama farad buu dhaha geliyey lahu waxaa u sugnaa juwaarun dhawaaqiyo qaylo waa dhawaaqay ila allahi ilaahay dartii bitalbiya talbiyadii buu ku dhawaaqaayey oo ah labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ina alxamda wanicmata laka walmulk laa shariika lak talbiya waxaa weeyaan waa istislaam iyo isdhiibitaan iyo aqbal amarkii alle iyo nidihi iyo dhawaaqi ilaahay uu noo dhawaaqay la aqbalaayo isagoo cibaadadii loo khallisaayo cibaadadii loo yeelaayo wixii ka soo haray oo dhanna aan waxba la ogoleen cibaadada alle ah aan waxba la ogoleen ikhlaasu lcibaada lilahi wey ibaat iyo nafyigii tawxiidkii baa ku jira marka waa waxa weeyaan iimaanka iyo tawxiidku waxaa weeyaan waa shay qadiim ah usuuludiinku ambiyadoo idilbaa isku raacsanaa in ilahi la caabudo an icbud llaha ilah in la caabudo subxaana wa tacaala ah, wajtanibu daaquut ah. icbud llaha maa lakum min ilaahin hayri bay dhammaantood wada dhihi jireen laqad bacanaa min kulli ummatin rasuula an icbud اllah ummad kasta rasuul baa loo diray dhammaan waxay lahaayeen laa ilaha illa allahu dhaha ilahay keligii hala caabudo waxaad ka garanaysaa xajkuna inay ahayd sunna qadiima iyaduna oo horaysay oo ay ambiyadu xajin jireen iyo ummadahooda maaran wuxuu marayay markaa lay tusay bi hada alwaadi toganuu marayay qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi qaala saxaabigu uma sirnaa waan soconnay xataa ataynaa waxaan imaanay calaa aniyatin meel karin ah meelaha buuraha iyo ay iska qabtaan baa karin la yidhaahdaa ee ka yar gaaban tahay faqaala wuxuu yidhi ayu aniyatin haada karintan waa midee qaaluu waxay dhaheen harshaa aniyatu harsha weeye aw mase liftun weeye fa qaala nabigu wuxuu yidhi kaanii anduru inaan arkaad i moodaa ilaa yunusa yunus ibnu mata waa ka soo marray xalay oo ina mataa buu ahaa matawna waa aabbihiis ibnu mata aabihii weeyaan calaa naaqatin xamraa hal guduudan buu asaguna saaraa calayhi jubba kooti buu qabay suufin suuf laga sameeyey khitaamu naaqatihi hashiisa hoggaankeeduna liifun buu ahaa ka bedel khulba buu ahaa waa isku mid marka liifa iyo khulba isku mid weeyaan waa geedkan timirta salkaysa waxaa laga soo guraa wax laga samaysto sida cawd oo kale ah oo xarkaha laga sameeyo maaran bi hada alwaadi toganuu maraya murabiyan xaalu labeegsanayo labayk allahuma labayka uu leeyahy qaala xadaanaa xadaanii moxamed bn muhana qaala xadaanaa ibn abi cadiyin can ibni cawnin can mujaahidin qaala mujaahid ibnu jabri wuxuu yidhi kunaa waxaanan cinda bni cabaas cabdullaahi bnu cabaas baan ag joognayo fadakaruu dajaal dijaal baa laga sheekeeyey masiixu dijaal ninka la yidhahdee nabigu u yidhi fa sharu ghaa'ibin yuntadar wax la sugayo oo maqan weli noo imaanin oo la sugaayo waxaa ugu shar badan weeyaan buyuu nabiga alai salam dijaal fitnada uu wato ummado dhan oo muslimiin ahay oo laa ilaha illa allahu dhihi jiray yaa gaalo noqon hal mara ah. kuwii kale ee yidhi tawxiidkan ku dhagaynaana abaar baa la baday iyo in xoolahoodao dhanba dijaal ay raacaan iyo waxa la wixii kunuus ahaa iyo wixii maarta ay haysteen oo dhanba dijaalu raac ayagana ay mumlixiin abaar taagan ay noqdaan marka bini aadamna xoole suu ku yahay waad ogtahay iyo dhaqaalo iyo maal marka xoolihii oo idil baa lagaala wareegaya hal mara kuwii raacayna barwaaqiya baraare ku jiraanoo cirki baa intii la dhaho soo da iska soo di'i oo dhulkii baa laleeyahy soo bixi barakadaadii markaas wax kalba ka soo bixi oo xoolihiibaa candhadii iyo caanihii qaadi waaye oo barwaaqiya nicmay ku noolaanayaan adduunyaa marka imtixaan weeyaan afartan beri weeyaan wuxuu joogaayo afartan beri intuu fitnada wada waa afartan beri laakiin afartankaa beri maalinta u horrayso ka sana buu nabiga alayh isalaatu wasalaam sanad bay leegtay maalinta ku xigtana shahr bil bay leegtay maalinta ku xigtana usbuuc maalmaha kalena kasaa'iri ayaamikum maalmihiina ay lamid tahay bu nabi sal allah alay wasalam masale fiqiga ka soo baxdo saxaabada marka ay weydiiyeen oo inoo weydiiyeen ridwaanullahi calayhim maalinta sanadka ah nabi allow salaadahaas aan u tukanaynaa bay dheheen qoraxdii baa soo bixi maba dhacaysaba labiyo toban bilood ayay taagnaanaysa aynu dhacaynin inta labayo toban bilood ahaan jirta markaasuu nabiga alayh salaam yidhi halla qiyaaso qiyaasa waktigii duurka waktigii casarka waqtigii maqribka waqti ceshisiisii ku wada waa sida loo tukanaya wadamada hadda qoraxdu ayna ka dhicin lix bilood ama ay maaratay wati dheer ka dheera usoo dhicin ama ka bixin u dhicin sidaasay ayaguna ku soconayaan xadiidkaasa lagu camalfalaya dajaal oo nabiga uu ka sheekeeyey qisadiisana qaar ka mid aan arki doono axaadiista uu ku keeni doono musanifka iyagoo faahfaahsan fa qaala nabigu wuxuu yidhi inahu masixu dajaal ninka la yidhaahdo maktuubun waxaa la qoray bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda kaafir baa ku qoran oo weliba xuruuf muqadaca ahoo kaaf iyo fa iyo ra far waaweyn lagu qoray maxaa yeele ninka fidnadiisii markay aad u weynaatay ilaahnimuu sheeganayaa ayaa waxaa dadka la tusayaa ahlu iimaanka ah ninkan babarta fiiriya wejigiisa maxaan ku qoran kaafir baa ku qoran ishiisada fiiriya labada indhood midna waa eber oo way soo baxsan tahay midna waa daafi oo bannaankaasay warwareegaysaa so ceeb ma aha iyo naqsi iyo kamaal la'aan iyo dhammaystir la'aan soo ma ahaa ilahay maxaad ku taqaaneen alla kaamila oo dhammaystiran oon dhaliil lahayn oo awood iyo qudro leh ninkan isagoo bashar ah aadamo ah insaan ah haddana dhafoorkaas iyo foolxumadaa leh haddana caalamadaasi madaxa wejiga lagaga qoray kaafir ku qoran intabihu yaa cibaad allah ku baraaruga marka intii ku baraarugto ku baraarugaya muslimiin ilahay baa sugay haddana waxaa kaaga daranka qof kasta oo arkaa hadduuna far yaqaaniyo hadduuna aqoonin buu ahrin kaafir buu ahrinaya maca daalika dad badan baa ku fidnoobayo raacaya daawashaha loo tagaayo marka hore soo fiirsasho ninkan isagaa bal wax yaab kale wato markaasay dad badan dee raacaya haweenkaa u daran buy nabi sal alla alay wasalam inaan marka la tegin oo daawasho loo tegin waan isku kalsoonahay intaa tidhaahdo ha iskugu dhowaan masiix dijaal meeshuu jooga ha tegin xirsi xidhkii suuratulkaafi tobankii aayadood ee hore iyo kuwii dambe labadabar way soo arortaye iyo buuraha iyo meelaha uuna fuuri karin oo diyaaradihiisa ayna degi karin meelahaasaa loo cararayaa buuraha buu yii rasuulka sala allah alay wasalam wax dheereeyo inuu watana waxaa tusi nabiga wuxuu yidhi markii la weydiiyey surcadiisa ka riixin istadbara kalmatari istadbarahu riix baa roob dabeel uu wadoo kale dabeel wadoo kale roobkaad ku wada dabeel hadday gasho wuxuu ka dhacaya meel aan dhaweyn isla daqiiqadba sidaasoo kale u maraayaa baa liihi marka wax dheereeyu wataa oo saaran yihi qaala wuxuu yidhi faqaala rasuulu lahi faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi lam asmachu aniga dajaal iyo qisadaa ka sheegteen ma maqal saxaabada kale yaa maqlay oo nabiga ka maqlay oo xadiidkaas waa cad yahay laakiin isaga wuxuu ka hadlaya intuu maqlay qaala wuxuu yidhi daaka intaa ma maqale walaakinahu qaala nabiga wuxuu yidhi oon ka maqlay haweenkii la dheelmiyey iyo ruyooyinkii faraha badnaa in la tusay amaa ibraahiimu nabi ibraahiim fanduruu fiiriya haddaad rabtaan ibraahiim inaad sida u eka aad barataan waxaad fiirisaan ilaa saaxibikum saaxiibkiina fiiriya saaxibu asxaabi rasuulillaah asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam saaxiibka nabiga saxaabada nabiga saaxiibkooda waa nebi maxamed sala allah alay wasalam fanduruu fiiriya ilaa saaxibikum saaxiibkiin fiiriya oo nabi maxameda ma aragteen haa waan aragnay sidaasuu u egyahay nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ekaanshaha markaa labada isdhashay meel fog bay iska wasiirsan karaan oo iskaga ekaan karaan nabi ibraahim iyo nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam intuu udhexaysa fiiri ambiyaau bani israa'iil oo idil ayaa ka dambaysay isxaaq oo ina ibraahiima iyo ismaaciil oo ina ibraahiima labadaasaa ah midna shaam ku tarmay oo ambiyado idin ay ka soo farcameen ismaaciilla maka ayuu isagana ku tarmay iyo nimankii reer jurham oo raacay halkaasoo isagana ku tarmay oo ku dhintay waxaas oo khalqiga intaasoo dhan ba dhexaysay nabi ibraahim iyo nabi maxamed sala allah alay wasalam haddana waa isku ekaayeen ekaanshaha marka meel fog bay aadaysaa ogaw haddaad idmahaada adigu ku ekaan waayo ama raabtigu ekaan waayo meel fog baa laga yaaba awowyaha baa laga yaba inuu ekaado ninkii nabiga u yimid waad garanaysaa dhihi jiray islaantayda waxay dhashay ilmo madow bay dhashay maanaa wuxuu ka wadaa waa sarbeeb wey anigana waan casahay oo carab baan ah waa tan cas isagana waa madowya xagga ka imaaday shakii buu gelinayaa halkaas baa nabiga alayh salaam uu yidhi xoolaha geela buu yaqaanay geelaa soo ma aragtay si iskugu ekaadaan haa sidaasoo kale weeyaan bu nabi sal la alay slam ah, lacalahu nazachu eh, cirqun wakilitu fanuruu fiiriya ilaa saaxibikum fiiriya saaxiibkiinoo nabi maxamed sala allah alay slam asxaabta nabiga calayh salaam nabiga calayh salaam saaxiibadiis wey oo markuu nabigu calayh salaam wuxuu yidhi uu yidhi wadidtu low annii ra'aytu ikhwaanii haddaan walaalahii arki lahaa baan jeclaan lahaa buu nabigu calayh salaam yidhi walaalahii haddaan arki lahaa markaase waxay dhaheen awalasnaa ikhwaanaka yaa rasuula allah soo annagu walaalaha ma nihin markaasu wuxuu yidhi bal antum asxaabii idinku asxaabtaydii baa tihin ikhwaanii waa kuwana buu nabig alay salaam waa kuwa gadaalka imaan doona waa innaga muslimiinta ilaa qiyaami saaca nabi maxamed rumaysay aaminsan raacday oo rumaysay jecella maxabadiisa ay ku dheehan tahay kuwaas waa ikhwaanu rasuulillaahi sala allahu alayh waalih wasalam fanduruu ilaa saaxibikum wa amaa muusa nabi muuse calayhi salaam fa rajulun waa nin aadamu maariin ah jacdun jid adag calaa jamalin riti buu saaraa markaan arkay axmara guduudan makhduumin waxaa lagu keeneeyey hashiisa iyo ritigiisaasi bikhulba xadhig liif ah baasha calgada la yidhaahdo iyo xaskusha meelaha qaar laga yidhaahdo xarkaa laga soo haa saasoo kale geedka timirta ahna salkeeda waxaa laga soo haa xadhig baa laga soo haa taas weeye markaa khulbadu khulba ama liif kaanii anduru ilaynaan inaan arkaadi moodaa ibraahim id goortii muuse calayhi salaam id goortii uu inxadara ka soo hoobtay fil waadi waadiga uu ku soo hoobtay dheh yulabi isagoo labeegsado labayka allahuma labayka kor u qaadayo xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana layt bnu sacdin xa xadaana maxamed bn rumxin qaala akhbarana layt can abi zubayr maxamed bn muslim bnu tadrusin can jaabirin bn cabdillahi bni camr bn xaram asulami radi allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaal curida calaya alambiyaau ambiyadii baa laii bandhigay buu nabiga alayh الsalaatu wasalaam cardi dhammaantood baa la tusay nabi walba iyo camalkiisii iyo wuxuu qaban jiray faidaa muusa muusaan arkay oo darbun min arijaal ragga xaggiisa wuxuu ahaa darbi buu ahaa dhexdhexaadka waa la dhahaa xagga jucuudada jirkana waa la yidhahda dhexdhexaad buu ahaa kaana waxaad moodaa min rijaali sharuwa ayaad moodaa raggaasi shuruwa la yihahdo asdu shuruwa nimanka la yidhahdo aslulyaman nimankaas u ekaa wa ra'aytu waxaan arka ciise bnu maryama calayhi salaam naba ciise faidaa aqrabu man ra'aytu bihi qofaan arka wuxuu ugu dhowaa shabahan xagga ekaanshaha curwatu bnu mascuud curwatu bnu mascuud athaqafi waa muqiira binu shucba adeerkii wey <clears throat> ninkii qaswatu xudaybiya nabiga markii hadalka la hadlaayey hadlaayey weeyaane hadallada kulul ku lahaa nabiga alay salam maalintaas way soo islaamay ah, ay dhihi jiray kuwan ayagaa waxba kuma qaban doonaan abubash baad wadataa ee uu wax ka sheegi jiray abubakar radi allahu canhu markuu saa u laaca nabiga garkiisana wiilkii adeerka u ahaye muqiiraha baa ku dhufanayay seefta sal dabadeeda ayuu ku dhufanayay nacla sayf uu dhahay akhir yaddaka can rasuuli illah siida gacantaada nabiga ka qad markaasuu yii war waa kuma ninkan lama garanayo wejigiisa dadana markaasuu wuxuu waa wiilka adeerka u ahed baa lihi iimaan baana kala geeyey tawxiid iyo caqiido iyo alwalaa walbaraa ilaan mushrika xarbi ah wey markaa nabi maxamed iyo diin iyo islaam intaba dagaal kula jira wa ra'aytu ibraahim salawaatu ullaahi calayh nabi ibraahim baan arkay faidaa aqrabu man ra'aytu waxaan arko wuxuu ugu dhowaa bihi shabahan saaxibukum saaxiibkiin yacni wuxuu la jeedaa saaxiibkaa nafsahu naftiisa wa ra'aytu jibriila calayhi salaam malkuljibriil baan arkay faidaa aqrabu man ra'aytu waxaa marka wuxuu ugu dhowaa bihi jibriil shabhan ekaasho dixyat bnu khaliifat alkalbi saxaabi jaliila wey wa fii riwaayat ibni rumxin dixyat bnu khaliifa ayuu isku shabihi jiray jibriil waa malak ilaahay wuxuu abuurkiisii uu ugu talaga ku abuuray ee uu ku dhammaystiray lix boqol oo garab weeyaan oo adduunka dhinac dhinac idil qarinaya dhinac idil kaa qarinaya hadduu fidiyo garabkiisa hal garab hadduu fidiyo saddex ufuq jihaad dhan buu kaa qarinaya cirka o dhan laakiin ilahay wuxuu u sahlay min aayaatilahi bayna kamid tahay iyo qudrada ilahay awoodda uu leeyahay in intay isasayareeyaan bini aadam iska dhigaan waliba ragga iska dhigaan ragga asagaa ah qofa la yaqaano sida daxiye binu khaliifa waa iska soo dhigeen qof aan la garanaynin kalacraabiyi aladii laa yuraa aatharu safari walaa yacrifuhu axadu min asaxaaba saxaabi ninkii caraabiga ahaa ee wax garan jirin safar calaamadiina ka muuqanin sidiiasoo isku soo dhigi jir qaala waxadaanii moxamed bnu raaficin wa cabdu bnu xumayd وتقاربa في لفظ qال بن رافع xdثna وqال cبد أخبرna cبدالرزاq أخبرna معmر عن زهري qال أخبرnي سعيد بن مسyب عن أbي هريرة qال qال النبي sلى الله عليه وsلم nabgu wuxuu yidhi xiina usriya bi markii lay dheelmiyey laqiitu muusa calayh السلام baan la kulmay fanacatahu nabiyu nabigaa tilmaamay calayh السلام faidaa rajulu waaba nin buu yidhi xasibtu buu leey raawi waxaan u malayn qaala nabigu inuu yidhi mudaribun mudarib mutawasit yani dhexdhexaada bayna الsamiini والضa'iil mana buureen mana dhuubnayn dhexdhexaad buu ahaa rijlu raasi madaxiisuna waxay ahaayeen madax shallaysan oo dun ah madaxa aan bista ahayn dabeesha kala qalqaadayne jucuudada qallafsane jareerkana muunan hayne rijligu waa timaha ee marka la shamleeya istaagaya kaana waxaan moodaa min rijaali shanuwa nimanka reer shanuwa raggooda yuu ekaa qaala walaqiitu ciisa baan la kulmay sala allahu aleyh wasalam fanacatahu nabigaa tilmaamay annabiya sal la fanacatahu nabiyu nabigaa tilmaamay calayh salaam wuxuu yidhi faidaa rabcatun dhexdhexaad buga xagga jooga axmaru waana guduudnaa kaanahu waxaad moodaa kaanamaa kharaja inuu hadda ka soo baxay min dimaasin xamaam yani xamaaman xamaam inuu ka soo baxay soo qabaystayaad moodaa biyaha ka tafqaaya qaala wa ibraahiima baan arkay salawaatu ullaahi wasalaamuh calayh wa ana anigaa ashbahu waladihi owlaadda ka farcamtay oo ugu eg bihi ibraahiim buu nabiga alayh salaam wixii ka farcamay ninka ugu eg anigu weeyaan buu yidhi nabi ibraahim sala allah alay ali wasalam khaliil raxmaan weeye labadooduba khaliil raxmaan oo ibraahiimna ilaahay baa khaliil ka dhigtay nabigana calayhi salaam waa kii noo sheegay inuu yahay sawira ilahay uu khaliil ka dhigtay walow kuntu mutakidan axadan khaliilan latakhadtu abaa bakrin qof haddaan khaliil ka dhigan lahaa abubakr baan ka dhigan lahaa walaakina saaxibakum khaliilullah saaxiibkiina khaliilullahi weeye marka nabigeena calayhi salaam waa khaliilullah waa kasii weeye waa kasii koreeya xabiibullah xabiib iyo khaliil khaliilkaa kasii xoog badan maxabada qaybaay leedahay iyo jeceelka loo qabo awliyada iyo saalixiinta iyo ambiyada iyo rususha iyo shuhadada hulladaa sii weyn qaala wuxuu yidhi marka walidaalika saaxiib buu lahaa abubakar laakiin khaliil oomay ahayn qaala fa uutiitu biinaacayn laba weel baa la ii keenay fii axadihaa midkood labarun caanaa ku jiray wa fii alukhra aakhara midka kalena khamrun khamra ku jirta waa lagu imtixaamay midun dooro faqiila lii waxaa lagu yidhi khud ayuhumaa midkood ayahumaa midkood ishita adoonta qaado faakhadtu labana caanihii baan qaatay buu yihi fa sharibta waan cabay faqaala wuxuu yihi jibriil og fadhiyey uhdiita alfitra fitradii baa lagugu hanuuniyey wixii diinta iyo maaragtay waafaqsanaa ee iimaanka waafaqsanaa ee manfaco mooyaane madaro aan kuu keenaynin macno ahaan markii laga hadlayana calaaqa ay ka dhexayso diinta iyo caanuhu calaaqa ka dhexayso haddii caanaha jidhka iyo jismiga ay kobciyaan oo awood iyo nafaqi iyo fitamiin siiyaan dee diintuna ruuxda ruuxda ayay xoojisaa iyo iimaanka ruuxda xoojiyaa aw asabta alfitra baad asiibtay amaa inaka adiga low akhadta alkhamra haddaad khamrada qaadan laheyd qawad ummatuka ummadaadaa baadiyoobi laheyd baa lihi oo waddadaas aad bilowday bay wada raaci lahaayeen leannahu markaa khamradu xaaraan ma ahayn laakiin ciddoxumada iyo qiimo iyo umulkhabaa'isnimadu waa ku jirtay waa ku jirtay ee waxaa loo dibdhigay in dirba la caddeeya xurmadeeda tadarujka tashriica iyo xikmada sharciga sidaa aheedo dadkan intaasoo sare khabrada nuugi jireen oo u arkaayeen inay tahay wax wanaagsan oo xataa karam ay ku magacaabeen sida quutul awliyada ay ugu magacaabeen dadka qaad qaadka ay ugu magacaabeen aad bay u koonka odhan jireenoo waxay dhihi jireen ruuxaaniyaad bay dhihi jireen marka mukhaalafat alma'luufi mashaqa waxa dadku ay ku dhageen ay barteen hal mar inuu qofka oga tago way ku adag tahay inyar yar baa loogu caqli celiyey ilaa la yidhi risu min camali shaydaani fajtanibuuh ka dheeraadaa la yidhi iyo fahal antum muntahuun ka tegaysaan markaasaa gacmaha la wada taagay intahaynaa waa kii dhihi jiray cumar radia allahu canhu arda ka tagnay ka tagnay baabu wuxuu ku saabsan yahay fii dikri almasiix ibnu maryam walmasiixu dajaal laba masiix weeye masiix ibnu maryam waa nabi ciise masiixu dajaalna waa gaalkaasi faasidka ee sharta badan labadooda masiix weeye laakiin macnaha mid walba uu leeyahay baa kala duwan masiixu ciisa waxaa lagu magacaabay liannahu laa yamsaxu duu caahatin ilaa bari'a laa yamsaxu duu caahatin ilaa bari'a qof aafe ay ku dhacday iyo musiiba kalbarasi walakmahi iyo cururar nooca juudaanka hadduu saa u masaxo waa bogsanaya khalaas mucjizo ilahay oga dhigay subxaana wa tacaala amaa masiixu balaala kaa waa masiixulhidaaya masiixu balaalo oo dajaal asaga waxaa loogu magacaabay yamsaxu larda kullaha ardadoo dhan buu hal wada maraya wada mari orodkuu maraya waxaan maka madiine keenoo dhal ilaa laga difaacayo saasaa marka lagu kala magacaabay xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can naaficin can cabdilaahi bni cumara ana rasuul اllahi sala اllahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi araanii laylata habeen baa waxaa lay tusay cinda alkacba kacbada agteeda anoo jooga fa ra'aytu rajula nin baan arkay aadama maariina ka axsani maa ra'anta adigu wixii aad aragto ra'a inaad aragto ka ugu quruxsan min udmi rijaal ragga maarinidiisa maariinka ah ee casi iyo guduud u dhaxaysa iyo madowna ka tegay udmigaasi ka ugu quruxsan ayuu ahaa midabkiisu lahu ninka asaga ahe maariinkaa wuxuu lahaa limmatun halab buu lahaa timaha dheer ee garbaha garaaciba waxaa la dhahaa limma ka axsani maa anta raa'in waxaad aragta waxaa ugu wanaagsan min allimami xagga halabta iyo timaha timaha intii la hagaajiyo la dheereeyo oo garbaha tagna taga raggu wuu samaysan karaa haweenka keliya khaaskuma aha haddii maxaadiir iyo laga badbaado in maaragtay uu qofka eh, kibir iyo isweyneer iyo shaafeertan iyo waxsaas oo kalea ama uu timihii uuna dayacayo uuna hagaajin karin ama waxyaaba tashabuhaad oo dhinac ka soo galayaan mararka qaar nabigu waa ka digay calayhi salaatu wasalaam ninbuu wuxuu yidhi ninka waa nin fiican lowlaa duula limati halabta dheer haddaynan ahayn nin fiican buu ahaan lahaa si gaara nin gaara loo yiri maca daalika saxaabadiisa iyo nabiga calayh salaamba wuxuu lahaa wafrah iyo jumma iyo lima saddexdaas marxalaba u lahaa nabiga calayh salam timihiisa way gaari jireen marka ninkaasaga ah oo nabigu arkay wuxuu ahaa nin halab iyo timadaa dheer leh qad rajalahaa timihii waa shalleeyey in la shalleeyo laga shaqeeyo wey sida hadda ay dhallinyaradu qaar samaynayaan oo timihii aan la shalleynayninba oo loo arka qurux inay tahayba timihii oo isku dhedhega isku dhegdhega oo aan isla soconin oo aan eh, xubnayn ayaa waxaa loo arkay qurux iyo sharaf loo arkay meelaha gaalada laga soo arkay iyo dadkaasi fasaqada ee saqadada ee dhacay ee nolosha ka dhacay khalaas muslimiinta waxba way moodeenba waxbay moodeen ayaga bay daba socdaanba way jecel yihiin ayagana ma jecla ha antum ulaahi tuxibuunahum walaa yuxibuunakum wa tuuminuuna bilkitaabi kulih bal nasiir fiiri kutubtii oo dhan baad rumaysantihiin idinkii waa jeceshin ayagana inama jecla ayagana baa dhaqankooda xumaa foolxumada haddana ku raaxaysaan soo nasiir darra maaha marka qad rajalahaa waa shalleeyey timihii fahiya taqduru maa an biyaa da'aysaa taqduru shacarkiiyo timihii maa an ayay da'aysaa biyaa ka titifqaaya qof hadda soo qabaystay buu ogyahay mutakean wuxuu ku dangiigaa calaa rajulayn laba nin buu cuskan yahay oo calaa cawaatiqi rajulayn laba nin luquntood buu kusoo degay oo saa ugu socdaa yaduufu bilbeyti kacbadii buuna dawaafayaa fasa'altu waxaan weydiiyey man haada waayo ninkan labada nin ay garbaha wadaan garbaha eh, garbaha eh, ka haysta faqiila waxaa li hada almasiixu ibnu maryama waa nabi ciise uma ina idaa ana anigu birajuli nin baan haddana arkay jacdin tima adag weliba qatatin sii adagoo jucuudadiisa ay xaddhaaf tahay aad iyo aad u sii adagoo jareera acwar ilcayri ilyumna isha midigtaa buu cawiranya acwar isha w isha midigtaa bannaanka usoo baxsan tahay waa cadda ta bidixdaana waxaa weeyaan mamsuuf waa masaxanta kaanahaa cinabatun waxaad moodaa xabad cinabahoo daafiya dulhahaabaysa xabad cinaboo dulhahaabi daafiyada waxaa weeyaan cinabku markuu cuban yahay xabad ka soo baxday oo midhihii intiisii kale ka soo baxday oo kale aad moodaa xayawaanka badda iyo markay dhintaan dee kor hahaabi saasoo kalea la yihahda kaanahaa caynabatun daafki ay moodaa waa il banaanka iska taaganoo murguxmurgaxeynaysa fasa'altu waxaan weydiyey man haada falxulwu dhirwaanahan muxuu ahaa farshaxun faqiila waxaa lihi hada almasiixu dajaal waa masiixu dajaal baa lihi waa ninka beenanaha intuu marka hore sheegto inuu saalix yahay haddana nabinimo haddana ilaahnimo ayuu sheegani saasaa layihi maraaxiishtaas soo maraya malcuun waay weligiina mar soo marin islaamnimo ma soo mar waa gaal yahuudi ah sida nusuusta kale ay caddaysay imtixaanka soo socda wey waa laga digay waana imaan doonaa laa shaka qofkii soo gaarhaba waa imaan doonaa qaala xadaana moxamed bnu isxaaq almusayibi qaala xadaana anas yani ibnu ciyaad can muusa huwa bnu cuqba can naaficin qaala wuxuu yidhi naafic mawla bni cumara qaala cabdullaahi bnu cumar radi allahu canhuma dakara rasuulu llahi sala allah alay slam yowma maalin buu nabigu wuxuu sheegay bayna dahraani innaas dadkaasoo war dhexdiisa joog ku jira dahraanidaas waa iska muqxan bay dhahaane bayna annaasi xaaluu yahay saxaabada isagoo ku dhex jiro wuxuu nabigu yidhi almasiix dajaal masiix dajaal ayuu nabigu calayh salaatu wasalaam dakara dakara almasiix dajaal buu sheegay faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi ina allaha tabaaraka wa tacaala ilaahay laysa biacwar ilaahay ma aha alla acwara oo ila oo incad ma aha subxaana allah waa ka nasahan yahay sifaatuhu kulluhaa kamaal ilahay tilmaamihiis o dhanba way dhammaystiran yihin naqsi dhaliil midna ma laha jamiil yuxibu ljamaal alla subxaana wa tacala waa qurux badan yahay laysa biacwar marka waxaa isqabanaynin caqlixumadiisa ilaahnimada uu sheeganayo ilcadaadkiisa iyo ilxumadiisa alaa ina almasiixa dajaal masiixu dajaal acwaru wuxuu leeyahay caynulyumnaa isha midigta ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala caynaani taliiqaani bijalaalihi wa cadamatihi tasafaa bisifaati alkamaali waalqudsiya ayuu ilahay leeyahay subxana wa tacaala sifooyin sifaatlkamaal sifaadkiisa kamaalka kamid yihin indhihiisa ilahay kaamil dhammaystiran asaga u cunumaan makhluuqiisana ma shabaha laysa kamidhi shay kaana cayrahu ishiisa waxaad moodaa cirabatun daafiya xabad cinabahoo warwareegaysa ad moodaa banaan baxday qaala wa qaala rasuululah nabig alay slam wuxuu yidhi ari anaani layla xalay baan is fi lmanaami hurdo cinda alkacba kacbada agteeda fa idaa rajulun aadam midkan marka waa isrihi ma waa waa waa dheelmin kaloo laakiin manaam ah manaamka iyo hurdaduna ambiyada waa waxyi fa idaa rajulun nin baan arkay aadamu maariina ka axsani maa taraa waxaad aragto waxaa ugu wanaagsan min udmi rijaali ragga maariinko maarinnimadooda iyo midabka maariinka ka ugu macaan ee u quruxsan tadribu limatuhu halabtiisiiyo timihiisa waxay garaacayaan bayna mankibayhi labada garab dhexdooda rajilu shacri timihiisuna timadun ay ahaayeen oo jacdiga adag iyo sabdiga bista ah yaa udhexeeya rajilku yaqduru raasu madaxiisa wuxuu daayaa maan biyuu daaya biya ka tifqaaya waadacan xaaluu dejiyay yadayhi labadiisa gacmood calaa mankibay rajuleen laba nin garbahooda wahuwa baynahumaa isagana waa udhexeeya yatuufu bilbeyti kacbadii buu dawaafaya faqultu waxaani man haada kan waa kuma faqaaluu waxay dhaheen almasiixu ibnu maryam weeye wa ra'aytu waxaan arkay waraahu gadaashiisa rajulan min jacdan tima adag qatadan jareera acwara caylyumna isha midigtaa cad ka ashbahi man ra'aytu man ra'ayta labadaba qofaad aragto wuxuu u egyahay min annaas dadka ibnu qadan nin la yihahda ibnu qadan cabdulcuza ibnu qadan baa la yihahdaa imaam zuhri wuxuu yidhi kamaa fi lbukhaari rajulu min khusaaca halaka aljaahiliya rajulu min khusaaca halaka fi ljaahiliya waa nin reer khusaaco xilligii islaamka ka hor buu dhintay ninkaasu u egyahay buu nabiga calayhi isalaatu wasalaam waadican yadayhi labada gacmooda wuxuu dejiyey calaa mankibay rajulayn laba nin garbahooda yaduufu bilbeyt fiiri masiixu dijaal baa beyti dhawaafaya haddana waxaan soo marray in kacbada maka iyo madiinaha loo ogoleen faqultu man hada qaaluu hada masiixu dajaal wey waa ka culamadu waxay kaga jawaabeen jawaabta ugu xoog badan waxaa weeyaan in la yidhaahdo masiixu dajaal dalaalkan iyo muuqaalkan uu muujistay xumaanta ee uu ilaahnimo iyo shirki iyo kufri iyo gaalnimo uu sheegtay intuuna muujisanin ama uuna waxaan fikirkaa la imaanin ayaa laga hadlayaa waa geli karaa maka madiina laakiin markuu fikirkaa la yimaado oo inuu dadka baadeeyo uu rabo waddan oo dhan uu wada maro magaalo kasta markaa way markaa maka iyo madiina loo ogoleen waddo kasta oo waddooyinka soo gala ah malaa'ig baa taagan oo ka xig dafaacaysa saas weeyaan saas lagu sheeg walidaalika ninkii ahaa saaif ee saaif ibnu saaif ee saafi la dhihi jiray reer madiinuu ahaa yahuudi madiinuu ahaa saxaabo badan baa ku dhaaratay inuu masiix dujaal oo yar oo dhal ayuu yahay markii dambena waa kii weynaaday xajka waa imaan jiray maka madiinana waaba deganaaba madiinana waa deganaa in badanoo saxaabada kamida waxay dhihi jireen masiixu dajaal wey markuu weynaadayna qaabkiisii iyo tilmaamihiisii oo kale oo dhan buu yeeshay xagga suurada iyo muuqaalka laakiin weli sharti muuna bilaabin sharti hadduuna bilaabinna madiinana waa degi karaa makana waa geli karaa saa wey macnaha marka isma anfinaya marka la leey waa la hor istaago goorma markuu idadarada bilaabo wey qala xadaana ibnu numayr qala xadaana abi qala xadaana xandala can salimin can ibni cumara ana rasuula اllahi sala اllahu alيh waslama qaal ra'aytu waxaan arkay cinda alkacbati kacbada agteeda rajula nin baan arkay aadama maariinahoo sabdin ra'si timihiisa ay bis yihiin jilicsan yihin baa wadaa waadican yaday gacmihiisa dajiya calaa rijlayn laba lugood calaa rajulayni laba nin garbahooda yaskubu ra'suhu madaxiisana ay ka tifqayaan oo yaqduru ra'suhu maa biyo ay ka tifqayaan fasa'altu waxaan weydiiyey man haadaa waa kuma qofkan faqaalu waxay dhahan ciisa ibnu maryam wey aw almasiix ibnu maryam laa nadri aya dalika labadaa qaala midkuu yidhi wa ra'aytu waraahu gadaashiisa rajula nin baan arkay axmaro guduudan jacda ra'si madaxiisuna ay eh, timihiisa adag yihiin acwar alcaynar yumna isha midigtana waa cad yahay ashbaha wuxuu og yahay man ra'aytu waxaan arka bihi ibnu qaan buu u ekaa cabdulcuza ibnu qaan alkhusaaci fasa'altu man hada waa kuma kanna faqaaluu almasiixu dajaal weeye sidaa uu nabiga ruyada ku arkay bayna isku daba socdaanoo soo degidda imaashaha iyo muuqashada waxaa horreeya masiix dajaal dajaal baa imaani ardadii buu fasahaadini dad badan baa ku halaagsami intii mu'miniintaheed oo ninkii ahaa mahdiga maxamed ibnu cabdillaahi almahdi qurashi ninkaasaa soo bixi doona nabiga alayh salaam uu sheegay almahdi waa sugan tahay adiladiisa caddaynaysa inuu nin mahdi la yidhaahdo imaan doono oo ardada uu cadaalad ka buuxin doono sida dulmi iyo jawr looga buuxiyo inuu imaan doono mahdi cadaalad ka buuxiya ardada nabigeena waa noo sugay sala allah aleyh wasalam asheekh cabdimuxsin cabaas sheekhanaa wuxuu dhihi jiray markii la weydiiye buu leeyi jiray sheekha anagi maxamed imin shaqiidi saaxibu adwa albayaan oo la yidhaahdo mahdii ka waran ayaa wuxuu dhihi jiray bawaba abu daawuud baaban abu daawuud yaa baab idin u baabaystay markaa xadiidku nagu soo aroorinaya lahay xadiistiisa bimajmuc duruqiha waa saxiix wey almuhim markaa ninkaasoo jooga oo dadkii ay isaga ku soo aruureen ayuu imaan doonaa nabi ciise calayhi salaatu wasalaam dijaal baa soo bixi fasaad badan buu dhalini intaa muslimiintaabuu marka eh, nabi ciise u imaan masiixu dajaalla waxaa diri doona gacantiisa ku diri doona masiixu lhidaaya nabi ciise calayhi isalaatu wasalaam qala xadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana leyt bnu sacdin can cuqayl ibn abi khalidin can zuhriy maxamed can abi salma bn cabdiraxmaan azuhri can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allah aleyh wasalama qaal lama kadabatnii qurayshun quraysh markay beenisay qumtu waxaan istaagay fi lxijri qolkii xijriga waa xijriga kacbada intaan xijir ismaaciil dadka u yaqaanaan ee kacbada ay quraysh ka goysay markay dhisaysay intaan saa u qalloocsan yaa xijri la yidhaahdaa mana sugna ismaaciil in loo tiiriyo oo wax sugan ma aha maxaa yeelay kacbadii bay ka mid aheedoo dhismadii ibraahim iyo ismaaciil ay dhiseen bay ku jirtay waagii hore ee quraysh baa markii dambe ay dhisaysay dhinacna aasaaskii ibraahim bay saartay dhinacna way ka soo gaabisay oo nafaqadii iyo dhismadii iyo awoodii baa u gaari weyday xijriga asagaa abaa ah dhex istaagay buu nabigu alay salaam fajala allahu lii ilaah wuxuu ii muujiyey baytalmaqdis buu ii muujiyey baytulmaqdis oo habeenkii xalay ahaa uu tegey yaa markay quraysh ay dhaheen balkaale baytulmaqdis waa naqaanaaye odayaashii tegi jirtay safar u tegi jireen waxay dhaheen imtixaan ka qaada wiilkan baytulmaqdis baan xalay tagay saakana waa inala joogaa leh markaasaa lay weydiiyey markaasuu nabiga alay salam wuxuu yidhi intaan kurbooday xadiidka socda inoo caddaynay fabafiqtu wa ukhbiruhum waxaan oga sheekeeyey can aayaatihi calaamooyinkiisii wa ana anduru ilay anoo fiirnay waaba laga faydayba kashfigii rasuulka alayh salaam waxaa ka dhacaya adduunka qaarad ka qaarad baan inaga fiirinaynaa hadda shaashadaan ka fiirinaynaa in marka ilaahay uu taysiiyey cilmiga iyo aqoonta iyo tashiilka addoommihii nabi maxamed calayhi salaamna mucjiso oga dhigay wixii wax shaasho ah iyo wax suncul bashar iyo bini aadam ah oo loo safeyn ay jirin buu ilaahay subxaana wa tacaala mubaasharatan ugu muujiyey wa huwa qaadirun calaa kulli shay subxaanah wa tacaala qaala xadaanii xarmana binu yaxya qaala xadaana ibn wahbin qaala akhbarana yunus ibn yaziid an ibni shihaabin can salim bn cabdillahi bn cumar bn khadaab can abihi qaala samictu rasuul allah nabig alay salam baa maqla yaquulu leh baynamaa ana naa'iman anoo hurda ra'aytunii waxaan is arkay aduufu bilkacbanoo dawaafi baan ku riyooday faidaa rajulu nin baa dawaafaya aadamu maariinoo sabdi shacra timihiisu ay bisiyiin dhexdhexaada bayna arajulayni laba nin buu udhexeeyaa yandufu waxaa ka titifqaaya ra'su madaxiisa maan biyo aw mase yahraaqu waxaa ka butaacmaya oo biyo badanba ra'su madaxiisa qultu man hada waa kuma qaaluu hada ibnu maryam way ciisa uma dahabtu waxaan tegay altafitu inaan xaggan saa u fiiriyo fa idaa gadaashiisa rajulun baaba socda axmaru guduudan oo jasiimun xoog badan riwaayadan waxay ku dartay riwaayatu muslim jasiim tilmaamaha dajaal waa nin buuran oo xoog badan jacdu ra'si xagga madaxa markii laga hadlaayana timihiisu waa dima adag oo deera deere acwarulcayni ishiisana waa caddahay isha midigta kaana caynahu waxaad moodaa intay banaanka usoo baxday cinabatan xabad cinabo daafiyatun hahaabaysa banaanka qultu waxaa man haada waa kuma qofkan qaaluu waxay dhen addajaalu waa beenaalihi aqrabu nnaasi bihi qofka ugu dhowaa isaga shabahan ekaasho ibnu qatan wayaan cabdilcuza bn qatan alkhusaaci <clears throat> waxadaanii zuhayr bnu xarb qala xadaana xujayr bn muhanna xadaana cabdulcaziiz huwa bnu abi salama can cabdillahi bn lfadli can abi salamata bn cabdiraxmaan azuhri can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi laqad ra'aytunii waxaan is arkay fii xijri anoo ku jira xujrigii qolkii baan galay meeshii yar qallafsaneed ee kacbada ka gooneed labadaas tiir ee shaamiyeenkaana ku dhex jiro lama taabto marka la dawaafi looma dhowaado hadaad gasho dawaafkaadii waa kaa buray banaankaad waad ka wareegaysaa xijrigaa iyo shidurwaanka gebiga ahee kacbada ku dhegan ee saa loogu moosay labada midna lama ogole loo dhawaado wa qurayshun quraysna tas'alunii waxay weydiinaysaa can masraaya dheelmintii lay dheelmiyey ee xalay baytulmaqdis baan intaan tegey ka soo noqday abujahl baa aroortii weydiiyey yuu u sheegay markaasu wuxuu yidhi warkaa miyaa jira haa oo haddaan dadka iskugu yeero warkaa muu sheegi haa buu yidhi iskugu yeero darabto waa baxayoo nabi ninkii ahaa abubakr sidiiq radi allahu canhu yuu la kulmay wuxuu yidhi saaxiibka maanta wuxuu yidhi wax alla wax maanta rumeeyey maxamed o dhan way ka dareerayaan buu yii way ka dareeri doonaan marka wuxuu samey wuxuu yidhi ma maqashay baytulmaqdis baan intaan tagay yaan isla xalayba saakaba haddana inala waabarisay buu yidhi samadaan tegay hadduu dhahaana waa runtii buu yidhi iska dhaa baytulmaqdis amuna sheegin samada inuu tegey marka sidiiq baa lagu magacaabay dad badna waa ku fidnoobeen haddee wamaa jacalna aru'ya alatii araynaaka ilaa fitnatan linnaas dad baa ku gaaloobay o ku ridoobay oo yidhi ma waxaasu sheegtay ha iska bax dacaafu liimaan qudradda ilahi iyo awooddiisa iyo iimaankii baa halkaa gaarsiisnayn oo wayba shakiyeenba nas'al اllaha asalaamata walcaafiya wاthabaat cala اdiin wاliimaan ayb wa qurayshun tasalna can masraaya fasa'alatnii waxay ii weydiisay can ashyaan waxyaalo min bayt اlmaqdis bayt اlmaqdis baa waxyaalo laga weydiiyey nabiga calayh الsalaatu wasalaam iiliyana waa la yidhaha baytulmaqdis hadda maxaa la dhaha jerusalem waxbay dhahaan baytulmaqdis wey alaqsa masjidka la yidhaahdo yaa ku yaalla uma abatuha uma uhbituhaa yani wuxuu yidhi fasa'alatnii can ashyaa min bayt lmaqdis waxay weydiiyeen waxyaalo baytulmaqdis calaamooyin iyo albaabaheeda iyo guryaheedii iyo geedaheedii iyo meelaha laga soo gala ee astaamaha ah yaa la su-aalaya oo nimankii ku tegay hadda ka hor tijaarada yaa waxay dhan odayaashii baa loo soo heegay ashyaadaasoo lam uhbithaa aanan suganin oo haddii nabiga calayh salaam habeenimo u tegay baytulmaqdis inuu fiirfiiriyo looma geenin meeshaeh muhimaddii inuu salaadna ku tukado masjid alaqsa ambiyadii la kulmo halkaasna uu samada ka aadaa loogu talagalaye wax waran nabiga uwa fiirsanin bay rabaan inay su'aalaan fa kuribtu markaasaa lay kurbeeyey kurbatan kurbo kurbadaasoo maa ra'aytu aan arkay fa kuribtu kurbatun kurbaa lay kurbeeyey maa kuribtu aan lay kurbeynin milahu isagoo kale qadun weligay kurbo aada u daran baa nabiga calayh salaam yaan dareemay buu yidhi waina alfaraja maca alkarb farajka iyo nasriga iyo guushuna kurbaday maciise ahaatay markaad kurbaad ah dareento oo bahaar iyo kurba ay kugu degto ood ilaahay ku cararto kurbadaada markaasi u dhowraa inay faydanto qaala wuxuu yidhi farafacahu allahu lii ilaah wuxuu iisoo kor yeelay subxaana oo iisoo qaadayba baytulmaqdis ayaasaa sidii shaashadii oo kale yaasaa loo nabig alayhi salaatu wasalaam kacbada loogu soo dhejiy li aniga anduru ilay anoo fiilinba maa yas'aluunii ima weydiiyaan can shayin wax ilaa anbaatuun bihi waan u sheegaa meeshaa meeshaa maxay tahay waa saa markaasaa la isqanuufan o la dhihi waaba runtii waana la og yahay intaa uu jiro nabiga inuuna meeshaasi gaarin waa la yaqaanaa waqad ra'aytunii waxaan is arkay fii jamaacati min alambiyaa dad ambiyadii ka a ah, laakiin haddee wixii la tusay oo la sheegay oo dhan waa waxba oo tari weyde ma wma tugni اlaayaat wاnuduru can qowmin laa yuminuun aayaad iyo digniin iyo mucjizooyin wax walba haddii la sheego qof aan iimaan loogu talagelin ma gelayso ka iimaan ilahay ugu talagalayn asagoo wax wacdiyeyba jirin ayuu asagoo ilmaynaya iska soo geli masaajidka wax uu sheegay soo jirin iimaanka marka gacanta ilahay ba ku jirtaa subxaana muqalib اlquluub baa gacanta ku haya ilahay qofkuu s qofkuu rabuuna siinayaa waqad ra'aytunii fii jamacati min alambiyaa baan arkay faidaa muusa nabi muuse qaa'imun yusallii waa taagaya isagoo tukan baan arkay faidaa rajulu waa nin darbun dhexdhexaadaho jacdun jidh adag jidhka xaggiisa kaannahu waxaad moodaa min rijaali sharon aad moodaa waidaa ciisa ibnu maryam calayhi salaam isaguna qaa'imun yusallii waa tukanayay aqrabu nnaasi bihi shabahan in badan baa ambiyada la tusay ambiyadii baa la tusay baytulmaqdis wuu ku arkay samaawaadkii waa lagu tusay arwaaxdoodii iyo waxay noqoa tiraadaba qudrad ilah waxba kuma umuurahan qaybiyaadka ahee barzaka ah ee adduunkan iyo tasarufaadkiisan ka baxsan waa loogama qiyaasan karo innaga waxaan indhaheenna ku aragna ee waa umuuro qaybiyaadahoo xaaladdu isbedel badan baa ku jira isbedel badan weeye ayib ayib marka inaan innaga rumayno unbaa la rabaayoo ay siday taan u rumayno waxyaalaha muminka uu mumin ku yahay bay ka midta in wax la sheegay ee qeybka uu rumeeyo aladiina yuuminuuna bilhayb muminiinta marka ilahay ka sheekeenaya kuwa hidaayada ilaahay siiyey muflixiinta liibaanay waa kuwa waxa qaybkee looga sheekaya rumaynaya wey aqrabu naasi bihi shabahan curwatu bnu mascuud kathaqafi wa ibraahim calayhi salaam nabi ibraahim qaa'imun yusallii waa taagan yahay waa tukanaya ashbahu nnaasi bihi dadko uga kaana saaxibukum saaxiibkiina wey yacni nafsahu wey naftiisa ujeedaa faxaanat isalaatu salaaddii baa gashay salaadii xilli salaadeed la tukan karo faamamtuhum imaam baa u noqday bu nabi sala alla alay waslam ambiyadoo dhan buu imaam u noqday rasuulka calayhi salaam sharaftiisaa la muujinayaa hadduu ambiyadii imaam uda noqday malaa'igtana waxay ka damaashaadaysaa samada oy leedahay marxaban wala nicma almujiiu jaa ay soo dhowaynayaan waa damaashaad iyo soo dhoweyn iyo hambalyo iyo farax xagee ka yimid meel wuxuu ka yimid kuwa xunxun oo kufaaru quraysh ay joogaan oo ay guryaho dhanba ka xidheen oo dheerma soo gelaysado ay camuur jujuqiyeen oo ay umuurahuna khyaarkuna ka qaadeen xuriyatulqowl oo dhan u diideen ayuu ka yimid nabiga alay isalaatu wasalaam isagoo lasoo cabeeyey lasoo diyaariyey oo garab iyo gaashaanba loo buu soo noqday nabiga sala allah aleyh wasalam kadib deena waa kii madiina ilaahay u furay madiina almunawara dalaca albadru calayna lasoo dhoweeyey halkaa deena uu awood xoog leh iyo cuduud xoog leh ilaahay uu ku siiyey gaaladii shalayto markaa soo daandaansanaysay laba sano gudahood buu toddobaatan ka gowracay abu jahl uu ka mid yahay fircawn hadi lumma toddobaatan nag ayagoo xirxihan baa madiina la keeno layiri dadka far badan ah, wax allaala waxay haysteen laga furtay markaasaa ah ilaahay islaamnimo iyo iimaan wuxuu una doonay islaamada saxaabada ka mid noqday nasrun mubiin guushaasaa ilaahay siiyey subxaana marka wadda ilaahay ayay nasriga iyo guushalo la socotaay waman nasru ila min cindi illaah nasrigu ilahay agtiisa unbuu ahaaday qof daciif ahaa maantaoo tabar daraa sakaraad ahaa la qamcinaayay yaad berri arkaysaa asaga oo dadka ka koreeya awood la siiyey oo gacanta ku dhigay oo dowlad dhan xukumayo oo maamulay soo maarta qul illaahuma maalika almulki tuuti lmulka man tashaa watanzicu lmulka minman tashaa ilahay baa iskale nubuwada iyo risaaladana waa istifaa iyo doorasho gaar ahoo ilaahay uu siiye ambiyadiisa oo ayadoo aan lagu helin camal aan lagu helina ilahay qofkuu rabuu siiyaa imaam buu u noqday falamaa faraqtu min asalaat salaaddii markaan bogay qaala qaa'ilun mid baa wuxuu yidhi yaa muxamed moxamedow inta badan tusaaya wax walba u maalig baa kana saaxibunaar naarta khaasinkeedii u xilsaaraa waa kan waa maalige salaam fasallim calayhi salaam faltafatu ilayhi haddaan saa u fiiriyeyba fabadalanay bisalaami salaamtii buu igala degdegay waa islaamay isagii baaba islaamay buu yidhi waa malagii u xilsaaraa naarta malaa'igtii khilaadun shidaadun taheed ee ilaahay subxaanah wa tacaala acdaadiisa oo u talagalay inuu kaga aargoosto qaala almusanifu raximah llah bismi llah bismi illahi raxmaan raxiim baabun fii dikri sidrat lmuntahaa sidrat lmuntaha geedka la yidhahda laga sheekeynaya sidrat lmuntaha qaala xadaana abu bin abi shayba oo samada toddobaad ku taagla sida raajixa samada toddobaad ku taalla riwaayada leh samada lixaad waa shaad ama waxaa la yidhi asalkeedana samada toddobaad bay ku taallaa furuucdeeduna waxay gaadhaan samada lixaad bay salka ku haysaa ayaduna waa la yidhi wa tanshaqu anhaaru ljanna afarta webi ayadaas hoosteeda iyo webigiiay kasoo dilaacaa qaala waxadaana abu bakr bin abi shayba qala xadaana abu usama xadaana malik bn miqwalxa وxadثna iبن نmayr وزهير بن xرب جميعا عبد الله بن نmayr والفاظ متقاربة qال iبن نmayr xadثna abي qال xadثna mالك بن مqول عن الزبير بن عdي عن طلحة بن مصرف عن mرة عن cabداللahi qاal لma أsriya برasuuل الlah nabiga markii la dheelmiyey عalayه الصلاaةu وaسلاaم untuhiya bihi waxaa la gaadhsiiyey untuhiya e, waxaa la gaarsiiye wusil waxaa la gaadhsiiyey ilaa sidrat lmuntaha baa nabiga la gaadhsiiyey sidrat lmuntaha maxaa loogu magacaabay waa inoo imaan doontaa wa fi samaai saadisa samada lixaad bay ku taallaa waraajix fi samaai saabica samada ku taallaa samada lixaadna salkeeda iyo furuucdeeda waxbaa gaadhi ilayhaa xaggeeda yntahii ku dhammaanayaa maa yucraju bihi <clears throat> wixii la koriyo min alardi dhulka laga soo koriyo dhulka wixii laga qaado ayadaasuu ku dhammaaday una dhaafi karin fa yuqbadu waa la reebi oo minha sidratulmuntahadaasaa lagu reebaya ma dhaafi karo ma gudbi karo wa ilayhaa xaggeeduu yantahii ku hadhi maa yuhbadu bihi wixii la soo hoobiyo min fawqihaa kor ka soo hoobtana ayadaas ma soo dhaafi karo malaa'igta wixii kor jirana ayadaa ma soo dhaafi karo wixii hoos jirana ayadaa ma dhaafo nabi maxamed keliya sala allah alay wasalam baa dhaafay fa yuqbadu minha halkaasaa lagu reebi qaal waid yaksha sidrata geediyaye waxaa daboolay maa yakshaa wixii daboolay tafkiim iyo tacdiim iyo weynayn wey wax la yaab loo cajab leh ayaa daboolay qaala wuxuu yidhi nabigu calayh salaam faraashun waxaad mooda baalaley oo min dahabi dahaba ayaa ku daatay wax dahab ahoo baalaley aad moodo birbirqayo dhalaalaaya aad u quruxsan ayaa saa hal mar loo hugiyay qurux badan faraash waa baashan baa laleeyahay markuu roobka doo masaajidka waa aratay waxay lagu samaynaysa maalin dhaweto baashaa buubaysa baashaasa baalaley la yidhahdaa waxaasoo kale oo saa u yaaci laakiin ah dahab dhalaali iftiimi oo aad iyo aad qurux badan ayaa geedkii ku da-ay qaala fa ucdiya rasuulullah nabiga alayh salaam waxaa la siiyey alaaan saddex shay ucdiya waxaa la siiyey nabiga calayh salaam asalawaat alkhams salaadihii shantahaa ayaa la siiyey nabiga calayh salaatu wasalaam waa hadiya hadiyo qof la siiyo midda ugu weyneyd weeyaan nicmo weyn wey shantaa salaadood baa loo dhiboolay orod gaarsiiya ummadaada waa sila bayna alcabdi wa rabbi xiriirka addoonka ee rabbi udhexeeye wey markaad tukanaysa rabbi baad la hadlaysaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin aad leedahay oo ucdiya waxaa la siiyey khawaatimu suurati albaqara suurat lbaqara labada aayadood ee lagu khatimo aamana arasuulu laa yukalifu allahu nafsa labadaasna nabiga hadiya loo siiyey oo wax lamid ah oo tawraad iyo injiil iyo kutubtii ka horraysa lamid oo la soo dejiyey ma jirto labada aayadood labada aayadood ee ah aamana arasuulu iyo laa yukalifu allaahu nafsa man qara'a fii laylatin ka ninkii akhriya habeenkii waa ku filan yihin buu nabiga sala allah alay wasalam yidhi midda saddexaad waqufira waxaa loo dhaafay liman lam yushrik biاllah qofkaan ilaahay u shariig yeelaynin oo min ummatii nabiga ummadiisa ka mida shayan waxba aan ilaahay la wadaajinaynin waxaa loo dhaafay almuqximaat dunuubta waaweyn ee kabaa'irta loo dhaafaya oo dunuubta kabaa'irta ah ku gaaloobi mahayo naarra ku waari mahayo marka u dambaysa jannuu gelaya in marka horeba shafaacatu shaaficiin loo dhaafo oo mashiiada ilahay buu ku jiraayo iyo haddii la cadaabo in la dahiro kadibna la soo geliyo ee macnaheedu ma aha dunuubtaasi muqximaadka ah ee wax halaagaysa looma laguma naaro dadka oo laguma cadaabo macnaheedu maaha asxaabu almacaasi iyo dadka dunuubta iyo kabaa'irta leh in la cadaabi axaadiista ay ka badatay oo tif ka tahay waxaa inoo imaan doonaa xadiidu shafaaca in ayagoo la cadaabay oo la naaray oo qaarkood ay dhuxul noqdeen kadib deena maa-ulxayaat intii lagu riday jannada la gelin doona ayaga say u kala dardaran yihiin qaar marka waxaa jirta shafaaca ay ku dhacayso loo shafeecayo laakiin mashiyada ilaahay kufri iyo gaalnimo laguma tilmaami karo qofkaasi kabaa'irada ku dhacay wa hada raddun calaa man waxaa lagu radiyey cala alkhawaarij wlmuctazila labadaas firqadoo le dunuubta kabaa'irta waa lagu gaaloobi oo naarta lagu waari ayaa lagu radiyey waxadaanii aburabiic zahraani qaala xadaanaa cabaad huwa bnu cawaam qaala xadaanaa shaybani sulaymaan waa noo imaan doonaa sulaymaan ashaybani qaala sa'altu waxaan weydiiyey zir bnu xubaysh can qowlillaahi caza wajal ilahi qowlkiisa uu yidhi fakana qaaba qowsayni ow adnaa meesha wuxuu nabiga alle wuxuu u gaaray waa maxay qaaba qawseyn ama ow adna wa adna odaas shaki mah waa bimacnaa waaw ow adna ee wa adna kasii dhowba qaaba qawseyn ahbaranii ibn mascuud baa ii warra qaala wuxuu yidhi zir ibnu xumaysh ahbaranii ibn mascuud wuxuu ii sheegay ana nabiya sala allah alay wasalam ra'aa inuu arkay jibriila lahu sitmiati janaaxin lix boqol oo garab isagoo leh oo halkii garabbaa jihooyinka iyo samado dhan qarinaya marka qaaba qawseyn ow adna wuxuu u gaaray iyo laqad ra'aahu nazlatan eh, ukhraa iyo eh, aayadaha soo socda waa aayadaha khilaafka ka jira bayna saxaaba saxaabada caaisha iyo saxaabada qaar ka mid a waxay ku fasirayaan jibriil qaar ibnu cabbaas uu ka mid ahayna waxay ku fasirayaan allah subxaanahu wa tacaala yuu u dhowaaday aragtida marka laga hadlay sidaasaa la isku khilaafsan yahay wuu arkay iyo ma arkin qal xadana abubakr bn abi shayba qal xadana xafs bn qiyata can shaybani sulayman can zir bn xubaysh can cabdillahi qaal maa kadaba alfuaadu fuaadka ee qalbigu nabiga calayh salaam qalbigiisa ma beenin ma ra'a wuxuu arkay wuxuu arkay marka waxa uu arkay ee yaqiinta ah ee shaki kaga jirin ee runta ah muxuu yahay qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud ra'aa jibriila buu arkay calayh salaam lahu situmiyati janaax laba jeer buu arkay abuurkii ilahay uu ku abuuray marka lix boqol oo garab asagoo hale buu arkay kaas marka uu laleeyahy maa kadaba alfu'aadu maa ra'a waxaa loola jeeda jibriil qala xadaana cubaydullahi bnu mucaad alcambariyu qaala xadaana abi xadaana shucba can sulaymaan ashaybaani samica zir bnu xubaysh buu maqlo can cabdillahi ka warinaya qaal cabdullahi wuxuu yidhi laqad ra'aa wuxuu arkay min aayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa alkubraa ee weynaa aayaadkii rabbi ee weynaa buu arkay qaala wuxuu yidhi ra'aa jibriila jibriil buu arkay fii suuratihi suuradiisiibuu ku arkay ilahay uu ku abuuray lahu sitmiati janaaxi lix boqol oo garab asagoo le buu arkay ilan malaa'igtu waxa weeyaan waa makhluuq dawi ajnaxa manaa wa ulaaa warubaaca situmia baabaa la gaarsiiya isagu jibriil baabu wuxuu ku saabsanya macnaa qowli illaahi caza wajal ilaahay qowlkiisu uu yidhi walaqad ra'aahu wuxuu arkay nabiga calayh salaam hu damiirkaasi cawdu damiiri ayaa laysku hayaa jibriil buu u noqonaya may rabbi baa loo celin wuxuu arkay nazratan ukhraa ay maratan ukhraa mar kaluu arkay mar buu arkay haddana mar labaad buu arkay wa hal ra'aa hal ra'a nabiyu nabiga ma arkay calayhi salaam rabbahu rabbigiis leylat alisraa habeenkii la dheelmiyey su-aashaas macnaheedu khilaafun bayna alculamaa khilaafkooda waa qadiim saxaabada ayaa iskhilaaftay qaala xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana cali bn musir can cabdilmaliki an acطaa can abi hurayrata qaal fii qowlihi tacala walaqad ra'aahu nazlatan ukhraa mar kaluu arkay qaala wuxuu yidhi abu hurayra radi allahu canhu ra'aa jibriila jibriil buu arkay madhabkaasuu ku jira abu hurayrana qaala xadaana abu bakr abi shayba qaala xadaana xafs can cabdilmalikin can caطaa can ibni cabaasin qaal ra'aahu biqalbihi qalbigiisuu ka arkay waa kuma yani ibn cabaas wuxuu leeyahay ra'aa nabiga wuxuu arkay hu rabbi buu arkay biqalbihi bifuaadihi qalbigiisuu ka arkay qaala xadaana abu bakr abi shayba wa saciid alashaju jamiica can wakiic qaala alashaju wuxuu yidhi xadaana wakiic xadaana aqmac ziyaad bn xusayn abi juhaynata an abi aliyata can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal maa kadaba alfu'aadu maa ra'a walaqad ra'aahu naslatan ukhra qaala ra'aahu bifuaadihi maratayn laba jeer buu ilaahay arkay nabiga alay salaam bifuaadihi buu ku arkay maratayn laba jeer naslatan ukhra labada jeer wey qaala ibn cabaas saasuu sada qabaa qaala xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana xafs bnu khiyaaf bifuaadihidaas laba macno la geliyaayo qalbigii buu ka arkay macnaa yaqiin wuu arkay indhihiisa qalbigiisana yaqiintii iyo hubaal iyo shakila-aan iyo maa kadaba alfuaadu maa ra'aa yaqiina taasoo lagu fasiray ma ahe eh, qalbiga uu ka arkay labada macno xadana abubakr bin abi shayba qaala xadana xafs bnu qiyaasa an amas xadana abu jahmata abu jahma bihada isnaad <clears throat> sanadkaasuu sheegay abu jahmaha waa kaa hore juhayr aan iri ziyaad bn xusein abi jahma kaa wari qaala xadaanii zuhayr bn xarbin xadaana ismaaciil bn ibrahim can daawuudin can shacbiyi can masruuqin qaal kuntu waxaan ahaa mutakian kii dangiiga cinda caaishata caaisha agteeda caaisha ardadeedii buu ahaa masruuq ardada caaisha wax ka baratay buu ahaa agteedaan dangiigay xijaabaan u dhexeeyo xijaab iskaga xidhi jirtay ardadeeda ragga ay wax ka baranaya gandoob iyo mara iskaga xidhi jirtay dhinacaasay fadhiyaan halkaasay deen axaadiista iyo fiqiga iyo fataawada ay ka siin jirtay faqaalad waxay tihi faqaalad caaisha hadashay yaa abaa caaisha caaisha aabbaheeday oo asagana gabadh caaisha la yidhaha masruuq ayuu dhalay dadkan wanaagsan ee saalixiinta magacyahooday carruurtooda u bixin jireen yaa caaisha caaishaay yaa abaa caaisha caaisha aabbaheedow oo masruuqow alaaun saddex shay man takallama qofkii ku hadla biwaaxidatin mid minhuna ka mida faqad acdama wuxuu weyneeyey weliba wax weyn cala allahi ilaahay korkiisa alfirya been umasho ilaahay buu ku been uuntay been umasho weyn saddex shay ninka ku hadla qultu waxaan idhi maa hunna oo maxay yihin saddexdaas qaalad waxay tihi man zacama qofkii sheegaa ana muxamadan sal اlahu alay waslam nabi moxamed ra'aa rabbahu rabbigii inuu arkay faqad acdama wuxuu weyneeyey cala allahi ilahay korkiisa alfirya ku beenuumashada ilahay buu ku beenuuntay maxaa yeelay qaala markaasaa wuxuu yidhi masruuq baa wuxuu yidhi wakuntu mutakiyan waan dangiigee fajalastu waan fadhiistay markay hadalkaa tidhi faqultu waxaan idhi yaa umma almu'miniin mu'miniinta dhammaantood hooyadoodii andiriinii bal iisug walaa tacjiliinii hayga degdegin bal isugow hadalka iyar haki niqaash iyo dood baan qabaaye alam yaqul illaahu caza wajal soo ilaahay ma dhihin walaqad ra'aahu bilufuqi lmubiin ayuu ilahay ku arkay nabi maxamed calayh salaam walaqad ra'aahu waa arkay nazlatan uqraa mar kaleu arkay ilaahay aayadahaas o dhan marka damiirka ilahay buu celinaya faqaala waxay tiri caaisha ana aniga awalu hadihi lumma ummadda nabi maxamed qofka ugu horreeyey waa aniga oo su-aala weydiiye can dalika masaladaasi rasuula allahi sala allah alay slam damiirka meesha u noqonayo faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi inamaa huwa jibriilu waa jibriil lam arahu ma arkin calaa suuratii suuradiisii alla ku abuuray allatii khuliqa lagu abuuray ee lixda boqolee garab aheyd calayhaa korkeeda hayra haatayni maratain labadaa jeeran baa lay tusay mar uu dhulka joogay mar samada uu joogay ra'aytuu waxaan arkay munhabitan asagoo hoobanaya min asamaa cirka ka soo hoobanaya saadan qariyey cidabu khalqihi abuurkiisa xooggiisa iyo ilaahay si uu xoojiyey xoog ugu yeelay abuurkiisa wuxuu qariyey maa bayna asamaa'i cirka iyo ila alardi inta udhexaysa o dhan buu buuxiyey fa qaalad waxay tidhi awalam tasmac inta horta qabso oo aayadahaas aad daliishatay nabigaan weydiiyey oo naga shaafiye noo caddeeyey waxa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam arkay laqad ra'aahu bilufuqi lmubiin iyo laqad ra'aahu naslatun ukhraa iyo waa jibriil horta qabso <clears throat> ta labaad adduunyada ilaahay laguma arki karo waxa uu daliilaa lam tasmac miyaada maqal ana allaha yaquulu inuu yidhi laa tudriikuhu alabsaaru absaartu iyo aragyuhu ilaahay ma idraakaan wa huwa ilaahina yudriku labsaara wax allaala wixii absaara iyo wixii makhluuqiisa oo dhanba waa idraaki karaa idraag iyo ibsaar iyo aragti ixaado ay la socoto yuxiid khalqigiisa oo dhanba waa arkaya waana ixaateynayo wax ka qarsoonaanay ma laha wa huwa alatiifu alkhabiir wey alle subxaanahu wa aayaddaas soo daliishatay laakiin aayadda daliilkeeda caaisha radi allahu canha waa lagula niqaashaa waa lagu haystay waa lagu qabsaday oo saxaabada iyo salafulumma iyo idraaga iyo aru'ya way kala duwan yihiin aragtida aragtida kama dhigna idraag ilaahay subxaana wa tacala isaga araggiisa uu arkaayo idraag baa la socda iyo ixaata laakiin aragga makhluuqa ay alla arkayaan ma ixaadeyn karaan ilahay subxana wa tacaala ma wada koobi karaan mana ixaadeyn karaan ilahay awooddiisa iyo qudradiisa iyo ciidamadiisa iyo weynankiisa iyo jalaalkiisa ma koobi karaan taas marka looma dariishan karo laa tudriku labsaaruudan ma arkayaan macnaheedu ma way arkayaan laakiin araggoodaasi laa tudriku labsaar idraag kuma samaynayaan ixaada taa waa lagaga jawaabay iyado laakiin hadda araggii bay ku fasiratay araggaaga ka adduunka inta la jooga rabbi lama arkayo lan yara axadukum rabbahu xataa yamuut waa soo aroortay xadiid ilaa axadkiin rabigu markuu dhinto muu rabbi arki muminiintaana arkaya ilahay hanagu daree waana bishaarada iyo nicmada ugu weyn ee ilaahay markii la arko wejigiisa subxaana muminiinta nuurka iyo iftiinka iyo barwaaqada iyo nicmada ay helayaan bay ka mid tahay oo ilaahay subxaana wa tacala uu yidhi wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira iftiinka iyo nuurka fiir wejigooda maxaa yeelay rabbi bay arkayaan maxayna u iftiimaynin oo ay barwaaqo muuqanaynin oo raaxo iyo rayrayn ayna oga muuqanaynin oo wejigooda uu birqaynin rabbi bay arkayaane subxaana wa tacaala awalam tasmac miyaada maqal bay tiri aayad kale ana allaha yaquulu inuu yidhi wamaa kaana libasharin bashar owla oo ma aha an yukallimahu allahu ilahay inuu la hadlo ilaa waxyaa waxyi mooyeen waxyi loo waxyooday ow amase min waraa'i xijaab xijaab gadaashii inuu kala hadlo sida nabigeennaba calayh salaam iyo muuse calayh salaam nabiga sabada markii la geeyey min waraa xijaab uu kala hadlay bay daliishanaysa halka caaisha iyo nabiyullaahi muusa aw yursila rasuula inuu soo diro oo fa yuuxiya biidnihi uu u waxyooday alla idankii maa yashaa wuxuu doonay innahu caliyun xakiim taasna ayadana qabsoo waxyan min waraa'i xijaab yursila rasuula saddexdaa unbaa ilaahay kalaamkiisa lagu heli karaa ee arag lama sheegin qaalad waxay tihi waman zacama qofkii sheega anna rasuula allah midda labaad saddexdii shay bay tirinaysaa qofkii sheega inuu nabiga calayhi salaam anna rasuula allahi sal slam katama shayan wax qariyey min kitaabi illahi kitaabkiisa inuu wax ka qariyo qofkii sheega faqad acdama cala allahi alfirya ilahay waa ku been uuntay been weyn wallahu yaquulu ilahayna wuxuu leeyahy ya ayuha arasuulu balliq gaarsii maa unzila ilayka min rabbika rabbigaa wixii xaggiisa lagaa soo gaarsiiyey dadka gaarsiiy wain lam tafcal haddaaba samaynin famaa ballaqta risaalata in lam tafcal jamiicahaa dhammaan haddaad wada gaarsiin weydo oo qaarna aad gaarsiisa qaarka kalena aad gaarsiin weydo famaa ballaqta bay ka dhigan tahay maadaan waxba gaarsiinin risaalato bay ka dhigan tahay marka wax uu qariyey ma jirto nabiga calayh isalaatu wasalaam maxaa yeelay maa ballaqta risaalatu baa lagu yidhi balliq maa unzila ilayka min rabbika wada gaarsiin wey wain lam tafcal haddaadan wada gaadhsiinin oo waxa aad gaadhsiiso xanaada ka tagto famaa ballaqta maadaad gaadhsiisinin risaalatu ilahi risaaladiisii warka marka nabigu wuxuu ka tegay ma jirto wax walba waa gaadhsiiyey ummadda qaalad waxay tiri waman zacama qofkii sheega anahu yukhbiru nabi maxamed inuu ka warramo bima yaquunu fii qadin berri waxay dhici doono berri waxay dhici doono og yahay qofkii yidhaahdaa faqad acdama cala allahi alfirya ilaahay waa ku been uuntay been uumasho qul waxaad tidhaahdaa nabi maxamedow laa yaclamu ma ogo man fi samaawaati waalardi waxa ku jira alkayba ee maqan ila allahu ilahay baa og subxaana wa tacaala kol haddii nabi maxamed calayhi salaam uuna qeybkii ogeyn wixii loo waxyooda mooyeene basharkii kale een ambiye iyo rusul midna ahayn inay sheegtaan inay cilmuqeybka og yihiin ama loo sheego oo dusha laga saaro cilmuqeybkay og yihiin oo quluubtay la socdaan oo daalaxdaan oo asagoo naga maqan buuna maqlayaa warkaas turahaad iyo khuraafaad iyo been inay tahay iska ogow waxba ayna ka jirin waxaa laga fahmayaa qisaska caaisha radia allahu canha adilada masaaishan ay la timid waxaa laga fahmayaa xusnu tacliimi caaisha radia allahu canha xayu annahaa dakarat alaxkaama maqruuratan bilistidlaali axkaamtii waxay sheegtay la socota istidlaalkii daliilkii waana waxa ugu fiican weeye qofka markuu xugun uu dejinayo oo masale ka hadlaayo oo cilmi uu ka hadlaayo in adiladii sharcigeedna ay la socoto sidaasa sida saxda ugu fiican saasay naftu ku idmaanaanee ku xasili oo masaladay sheegtaba aayad bay saaraysaa radia allahu canha wa ardaaha wax markaa hadli kara male qanaaca la gaari iyo yaqiin waxadaana mxamed ibn muhana alcanasi abu muusa qala xadaana cabdilwahaab athaqafi qala xadaana daawuud bihada lisnaad naxwu xadiidi ibni culayata wazaada qaalad waxay tidhi walow kaana muxamedun sala allahu alayh waaalih wasalam hadduu ahaan lahaa kaatiman kii qariya shayan wax mima wixii unzila caleyh lagu dejiyey hadduu qarin lahaa lakatama hadihi riaaya aayadanu qarin lahaa baa lihi maba dhacayse haduu wax qarin lahaa si lagu canaantay nabiga calayh salaam oo waxa qalbigiisa ku jira ee uu qarinayo la sheegay oo la bannaanka soo dhig oo lagu canaantay taasoo nabiga calayhi salaatu wasalaam qarin lahaa maxaa yeeley isaga shakhsiyaddiisii bay taabanaysaa oo lagu canaananayaa marka taasuu qarin lahay oo dhinac uga lixin lahaa dadka uheegiun u sheegeen hadduu sheegay wixii asaga lagu canaantay nabiga calayh salaatu wasalaam ma wax kaluu qarin maxay tahay ayaddu qowluhu tacaala wy waid taquulu markaad leed nabi maxamedo xus liladii ninkii ancama allaahu ilaahay ugu nicmeeyey calayhi korkiisa islaamnimo uu ilaahay ugu nicmeeyey saxaabi muslima uu ka dhigay wa ancamta calayhi adnaad u nicmaysayoo bilcidqi xoraynaad ugu nicmaysay addoonnimadaad ka saartood xor ka dhigtay markaad ku laheed mawlahaadii zayd ibnu xaariat ibnu sharaxbiil ee ilaahayna islaam uu ka dhigay iimaanka allah iska lehageliyey adigana ictaaq iyo nicmaysay markaad ku laheed amsik calayka zawjaka xaaskaana zaynab binti jaxshi ha furina hayso marka kula tashanay aad lahayd wattaqi illaha ilaahay ka baq watukfii deena aad qarinaysay fii nafsika naftaada maashay allaahu ilahay mudihi uu muujinayo wataksha annaas dadkana aad ka baqaysaa aad ka baqayso oo haddii intuu furo waad ogtahay intuu furo oo ay baa'ilo ka noqoto inaad adiga guursan doonto rabbi kuu guurin doono in lagu waxyoodo waad og tahay masaladii tabanigaheed ee ilmaha maaragtay ilma aada dhalin intii wiil laga dhigto wiil laga dhigto ilmahaaba dhalin ilmahaas deena sida ilmahaadoo kale dhaxalka uu ka qayb galo oo cuntada xoolihii reerku kamid noqdooo maxaarimta ku darmadoo gabadha uu guursadee la yidhaahdo soddon baa u tahayoo maba guursan kartid sidaasoo kale lagu xumbaaro oo xalaa'ilu abnaa'ikum oo kale lagala dhigo waxaas oo ay jaahiliyada qabi jireen waxba ka jirin ninkan waad korisay qaraabana waad tihiin laakiin ajanabi buu kaa yahay islaamtuu guursadayna hadduu furo waad guursan kartaa bada islaamtii carruurtiisaad guursan kartaa waxaasuu nabiga calayh salaam rabay la rabay inuu lagu baabi'iyo lagu baabi'iyo oo wax ilahay unan xarimin ay xarimeen weeye ayaa la rabaa in la caddeeyo inaan waxba ka jirin taasaa nabiga loo sii sheegay calayhi salaam laakiin isagoo xishoonaya oo dadka ka cabsanaya ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam qariyey oo yidhi iska qabslaantaa iska qabslaantaada wa tukfii fii nafsika ma allahu mubdihi wa annaasa wallahu axaqu an takshaah sidii baa dhacday haddii marka hadduu aayaddaas nabiga alayh salaam lagu cadaynayo laleeyahay dadkaad ka cabsanaysaa ilahay maad ka cabsanays ilahay baa aqni aqni ma inaad qabsato wallahu xaq an takshaa taasuu qarin lahaa ma qarinin wuu sheegay lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtaqii mardaata aswaajik muuna qarinin haweenkaada adoo raaligelinaya adoo haweenkaada raaligelin wax ilaahay kuu xalaaleeyey maxaad u xarimaysaa ayaa la yidhi ayaddaana waa sheegay cafa allahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu ayadana waa nabiga lagu xaaraanta calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhan oo aayadaha oo nabiga lagu toosinaayo oo ijtihaadaadkiisii lagu sawaabinayo lagu caddaynaayo oo lagu toosinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam buuba qarin waayey ninkii kudhahaa nabi maxamed baa wax qariya been buu sheegay o waxadaana ibnu numayr qaala xadaana abi qaala xadaana ismaaciil can shacbi can mansuur qaal sa'altu caaishata waxaan weydiiyey radi allahu canha hal ra'aa muxamedun sala allah alay wasalam rabbah nabi moxamed rabbigii ma arkay faqaalat waxay tihi subxaana allah waa tacajub way yaabtay laqad qafa waxaa istaagay bay tihi shacrii timahaygi limaa qulta waxaa tihi bay la istaageen waan jirirciyooday bay ka wadaa timihii baa wada istaagay qofka markuu naxo ama isku naxo jiriricyaa ku dhacayso timihi baa istaagaya wasaaqa alxadiida biqisatihi wa daawuud atamu wa adwal marka ayadahaas kudul arisay kudul arisay kudul arisay dirseed kudhihi karta waxadaana ibnu numayr qaal xaddaana abu usama xaddaana zakariya can ibni ashwa can caamir can masruuq qaal qultu licaayisha waxaan ku yidhi radiallah canha fayna qowlu wa adiga le nabi maxamed rabbi muuna arkine aayadda xaggeed ka mari uma danaa fatadalla fakana qaaba qawsayni ow adna faawxa ilaa cabdii maa awxa aayadahaas ka hor qaalad waxay tihi inamaa daka jibriil waa jibriil kaana yaatihi fii suurati rijaal ba ugu imaan jiray waagi hore rag buu iska soo dhigi jira caadi wainahu ataahu wuxuugu yimid fii hadihi lmara markan fii suurati alatii suuradiisi hiya suuratuhu suuradiisii ahayd lagu abuuray lixda boqolee garab fasada ufaqa samaay samada dhinacyaheeda iyo jihaadooda dhan buu wada xidhay wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala muxamed